bismillaahi araxmaan iraxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaad oo suuratu alanfaal ka mid ah ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey waxaynu soo bilownay suuratu alanfaal ilaahi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa ayuu wuxuu kaga warramay asxaabtiisu inay ka su-aalayaan haniimada axkaamteeda ay ka su-aalayaan dagaalku bowr markii khaniimo badan laga helay oo asxaabtu ay isku khilaafeen sida casharkiin hore aynu ku soo marnay oo dhallinyaradu ay yidhaahdeen annaga ayaa iskale cadowga annaga ayaa la baashirnay odayaashuna ay yidhaahdeen annaguna waxaan idin ahayn rogaal culus oo haddii aad soo noqotiin annagaa nugisoo noqonaysiin oo raayaadka bandiiradaha ayaanu idiin hoos joognay markay arrintaasi dhacday ayaa aayaddaanu soo degtay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu uga warramay waxa la su-aali doono iyo sida uu ku jawaabaayo marka ilaahay wuxuu ka yidhi rasuulkiisa waxay kaa su-aalayaan qaniimooyinkay kaa su-aalayaan liman hiya yay u sugnaatay waxay u tira hawdha ilaahay qaniimooyinka ilaahay iyo rasuulkiisa ay u sugnaadeen waxaa laga wadaa meeshay doonaan ayay yeelayaan waxaana soo marnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu qaydiyey oo si siman uu ku qaydiyey ragga shubbaanta aha iyo shuyuukhdii si siman loogu qaydiyey xadiis oo xaakim wariyo oo kitaabka mustafrad la yidhaaho oo xaakim iska leeyahay ku yaalla sidaas ayaa maaragtay aynu soo marnay marka alla wuxuu dhahay muminiinta ilaahay ka cabsadou dhahay xaalada idin dhahaysane hagaajiya ayuu dhahay ilaahay oo isjacaylka iyo dood la ysku daayaa ee adduunyaha ku murmina ilaahay iyo rasuulkiisana haddii aad ahaateen dad mu'miniina marka hadda ilaahay wuxuu dhahay ilaahay rasuulkiisa adeeca hadaashiin muminiin muminiinta marka sifaadkooda ayaa ilaahay dhowr sifo oo mu'miniinta iska leeyihiin ayaa halkaa noogu sheegayaa sifaadkaas markii naloo sheego waxa markaasi ma-aalkoodu uu yahay ayaa alla nooga warramaya maxaa yeelay iimaanku inuu shayga ugu muhiimsan oo raabidada ugu weyn oo dadka muslimiinta isku xira inuu iimaanka yahay iimaankana laga maarmaan uu yahay dadkuna hadday iimaanka iskula xirmaan inay maqaamkooda yeynaanayo xaqiiqada shayga siitaana ay gaarayaan baa ilaahay nooga warramayaa alla markaa wuxuu yihi subxaana wa tacaala innamaa in kaleeta maahayna almu'minuuna mu'miniintu yow dha ilaahay alladiina kuwa weeye idaa dukira allaahu alla la xuso wasilad ay cabsanayso quluubuhum laabtood ay cabsanayso waidaa waqtigii waktigii lagu akriyo calayhim korkooda aayaatii ilaahi aayaadkiisana zaadatum ay u ziyaadinayso iimaanan iimaan ay u ziyaadinayso wa calaa rabbihim rabbigoodana yatawakaluuna tala saaranaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala muuminiinta oo alkaamiluuna iimaana weeye iimaankoodu uu kaamilka yahay weeye sifaadkan dadka lagu sheegaayo waxaa weeye dadka iimaankooda uu kaamilka yahay ayaa ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala waxaa la yowdha ilaahay alladiina kuwa idaa wafiyii dukira allaahu alla la xuso waxaa laga wadaa ilaahay waciidkiisa marki la sheego oo waxaa weeye naarti iyo maaragtay shadaa'id alqiyaama laga waramo wajilad quluubuhum laabtoodu ay cabsanaysow dha ilaahay waidaa waqtigii tuliyad la akriyo calayhim korkooda aayaatigu ilaahay aayaadkiisane zaadakum ay u ziyaadinayso iimaanan iimaan u ziyaadinayso sifadooda ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala muuminiintu waxaa weeye kuwa markii alla la xuso quluubtooda ay cadsanayso oo waciidka ilaahay la sheego aayaadka alla markii lagu akriyo iimaan ay u waa waalado wa calaa rabbihim rabbigoodana yatawakaluuna kala saaraan ilaahay waa saddex weeye ilaahay subxaanau watacaala ayay ku kalsoonaanayaan kalsooni ilaahay oo weyn ayay qabaan dadka mu'miniinta ah sidaasaa ilaahay ku tilmaamay haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala alladiina kuwa weeye haddana mu'miniinta yuqiimuuna salaata salaada oogayo ilaahay salaada ayay oogayaanoo xuquuqdeeda ayay kula imaanayaan arkaan iyo shuruud iyo aadaab iyo awqaad kulli ayay ilaalinayaan salaada way laazimayaanoo awqaaddeeday ku laazimayaan markaasuu dhah ilaahay alladiina ayuu dhah ilaahay kuwa weeye mu'miniintu yuqiimuuna asalaata salaada oogaaya wa mimaa kii xaggiisa rasaqnaahum aan ku arsuqnane yunfiquuna bixinaw ilaahay wixii ilaahay iisiyane waxa weeye way nafaqaynayaan nafaqadan midda waajibkaa ah, sida zakadoo kale iyo midda sunnada sida sadaqada tadawuca intaasoo dhan way soo gelayaan wa mimaa kii xaggiisowdha ilaahay rasaqnaahum aan ku arsuqnano yunfiquuna way bixinayaanoo ilaahay baa cadiiska ay ku bixinayaan marka hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu usoo sheegay shan sifo ayuu usoo sheegay shantaas sifo dadka laga helaahu waa dad iimaankooda uu kaamil yahay markii shantaas sifo ay ku sifoogaanna alla wuxuu leeyahay ulaaika kuwaasay dha ilaahi subxaana watacaala tacaala almawsuufuuna bimaa dukirayay sifaatkaas oo la soo sheegay lagu soo sifeeyey ulaaika kuwaasow dha ilaahay humul mu'minuuna waa kuwa mu'miniina ow ilaahay xaqan oo xaq mu'miniin xaqahoo run ah weeye shaka uusan ku jirin kuwaasa ow dha ilaahay ulaaika kuwaasow ilaahay humul mu'minuuna kuwa mu'miniina weeyow dha ilaahay xaqan oo xaqahow dha ilaahay xaqankan waxaa weeye sifatun limafculi maxduuf weeye iimaanan xaqan ayaa meesha ku jirta waa mu'miniin buu dha ilaahay humul mu'minuuna yaa kuwa rumeeyow dha ilaahay iimaanan iimaan iimaankaasoo xaqan oo xaqa lahum waxaa u sugnaatay darajaatin darajaadow dha ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisha iyo wa makfiratun dhaafis iyo wa risqun risqi kariimun oo wanaagsan risqigaas waxaa loola jeedaa risquuljanna ayaa loola jeedaa ilahi wuxuu yidhi subxaana wa ulaa'ika kuwa towdha ilaahay humul mu'minuuna waa kuwa mu'miniin hog ilaahay xaqan oo xaqa weeye mu'miniin oo ruma weeye kuwaas lahum waxaana u sugnaatowdha ilaahay darajaatun darajaat darajaadkan waxa weeye manaasil oo jannadaa weeye jannada ayay manaasil waaweyn baysi leeyihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisowdha ilaahay iyo wa makfiratun dhaafid ayaa u sugnaatowdha ilaahay in dunuubtooda loo dhaafo iyo wariskan risqiga la ilaahay kariimin oo wanaagsan risqi oo daa'ima oo mustamira weye oo aan dhibaato aan lahaynin mashaqana aan laga maraynin weye oo markaasi lala xiriiriyo tacdiib iyo takriim weeye taasay iska leeyihin ow dha ilaahi subxaana watacaala marka waxau dhahay mufasirka weynow qurdubi waxau dhahay risqi kariima markii qur-aanka lagu sheego ama risqi xasana jannada ayaa loola jeedaa marka mu'miniintii iimaankoodu kaamilka ahay oo shantaas sifa laga helay nololkooda qiyaamo sidaas ayuu noqday kamaa akhrajaka rabuka min beytika bilxaq wa ina fariiqa min almu'miniina la lakaarihuun aayaddan haddaynu meeshan ka gelayno waxaa ilaahay nooga warramayaa qaswadii beder markay dhacday oo ayadana waxaynu ka sheegi doono siiradeeda markii ay dhacday oo qaniimadii lasoo kulliyey waxaa weeye raggii shubaanta ahay kaligood inay qaniimada qaataan ayay jeclaadeen marka waxa weeye karaahiya ayay la noqotay oo waxay kahdeen baa la yidhi in qaniimada lala qaybsado ayay kahdeen arrintaas marka waxaa weeye xaaladaas oo ay kahdeen in qaniimada lala qaybsado oo sidaas loo qaybiyo kaashadaasi mid kale ay ku shabahan tahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkaa inoogaga sheegaya kamaa akhraja kalaa waxaa weeye kaabtaanu bimacnaa misli weeye maaduna masderiye weeye waana markaasi khabarun limaxduufin inay noqonaysaa mubtadiha maxduufka ah waxaa laga wadaa halayidhi qismul qanaa'imiyaa soo qadaraysaa qaniimada oo la qaydiyo cumuuman loo qaydiyo dadkoo dhan dhalinyaro iyo odayaal loo qaybsho walxaal ana bacda saxaabati mukaariguuna lidaalika ay kahanayaan kamaa akhrajaka ee misla ikhaajika bixintaadii masalkeedu waa la foayuuh ilaahay kamaa akhraja kowdha ilaahay ay misla ikhraajika weeye bixintaadi masalkeedu waa la rabbuka rabbigaaga uu ku soo bixiyey min beytika beydkaaga uu kaa soo bixiyey bilxaqi xaqnimo uu kaaga soo bixiyey walxaal ina fariiqan fariiqowdha ilaahay daa'ifo oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida lakaaribuuna ay kahanayaan khuruubtaas marka hadda meeshaan waxaa ilaahay leeyahay subxaanau watacaala sida rag saxaabada ka mida ah ay u kahanayaan qaniimada in cumuuman loo qaydiyo oo bisawiyati lagu qaydiyo karaahiyadaas ay kahdeen taas waxay lamid tahay dagaalka bedur markii la gelaayey dad ayaa kahanayey oo waxa weeye maadaama aan lagu soo talagelin in raggaan lala dagaalamo faraha badanna waa noo imaan doontaa layubcidukum ullahu ixda daa'ifatayn annaa lakum yatawajuuna canha ayragaa ku sookata aadaadi mulkeyda weeye oo waxay jeclaayeen ayagu inay markaasi safarkii oo quraysheed oo abuu sufyaan uu yiday si fudud inay uga qaataan ay ku qabsadaanay rabeen ee dagaal hadda markaasi colweyne lala dagaalamo laguma soo tala jirin markii arrintii ay saas noqotay oy arrintii noqotay in colweynihii lala dagaalamo sida hadda soo sheegi doona siirada ayaa dadka qaarkiis waxay jeclaadeen in macnaha aan colkaas weyn lala dagaalamino waxay yidhaahdeen anagu dagaalkuna soo talaginin kahashada marka markaas waxaa weeye la kahday dagaalka in la galo iyo kahashadatan hadda la kahanaayo qaniimada didka wiilka lagu qaybiyo ayaa markaas labadaas kahasho ayaa laisku shabahayaa marka alfaad dhowr ahoo meesha lasoo qadiraayo ayaa ku jirta saas ayaa markaasaa soo qadaraysaa ilaahay wuxu yidhi watacaala ama waxaad leedahay haadihi alxaalu xaaladan oo tana xawdulxaalu xaaladan oo tana oo hadda markaasi kama akraja kadan oo khabarka noqonaysa mutadeegu saas laga dhigo xaaladatan oo waxaa weeye ay kahanayaan haniimada in sidatan lagu qaydiyo kamaa akhrajaka misra ikhraajika bixintaadii masalkeedu waa la koo rabbuka rabbigaaga uu ku soo bixiyey min beytika gurigaaga uu kaa soo bixiyey bilxaqi xaqnimo uu ku soo bixiyey oo sida macnaha hadda guriga nabiga caleyh salam ku soo baxaya lama kahanaynin laakiin markii dagaalkii loo soo dhowaadayoo ay kor martay in lala dagaalo nimanka nasiirka markaas ayaa la kaaday taasaa laga wadaa misla ikhraajika fii xaali karaahiyatii weye marka taasi waxay noqota khayr maxaa yeele dagaalka waa la kahday maxaa yeele dagaal ciidan fara badan oo aad iyo aad u hubaysan oo ay ku gareeyey ayay ahaayeen qoraysho oo abujaal hogaaminaayo asxaabtana sooma ay soo diyaargoobiso hadda soo sheegi doono marka markaas dagaalka giiddiisa waa la kaanayay haddii la kahday markii dagaalkii la gala khayray noqotay noqoto fakadaalika aydan qaniimadaa marka la qaybaayan ciiduna sidaas oo kalantood ayay khayr u tahay wey marka haddii aynu wax ka soo qaadano waxaa la yidhi ee abaa sufyaan ayaa waxa uu ka soo galay baa layidhi sham ayuu kala soo galay isagoo safar wada oo haya isagoo wada markaasaana nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu way baxeen baa layidhi say u qaniimaystaan oy safarkaas wax qaataan weye qorays marka arrintaas way ogaataa layidhi abuu sufyaanna waa ogaaday markaasuu waddadii ka leexday oo maka soo aadaysay oo xagga markaasi madiine u dhaweeday kolkaasuu xagga xeebta maray ogaatay way soo baxeen baa layi ragii maaragtay yaa dagaalyaanka ahay oo maka joogay si waxaa weeye safarkooda ay u daafacaan waana nimankaa nasiirkaa ah weye abuu sufyaan isaguna waxaa weeye safarkii xagga xeebta ayuu la maray markaasi way baxsadeen baa layidhi abiijaal markii arrintaasi ogaaday oo layidhi safarkiina waa baxsaday oo ha layska noqdo waa jiiday baa layidhi oo wbeder uu soo aaday marka arrintu saas bay ku bilaabatay balse hadda haddii aanu bayaanino meeshaas markii ay diideen nimankaasi inay noqdaan ay beder soo aadeen rasuulka calayhi salaatusalaam asxaabtiisa uu la sheegay baa layidhi markaasu wuxuu dhahay ilaahay waxau iyagu ahay labada dhaa'isa midoob ayuu iyagu ahay nafiirka iyo maaragtay ciirta weye marka waxayna soo waafaqeen ayaguna dhitaal nasiir wey jamac u badnaay inay la dagaalamaan weye dar asxaabta ka mida ah ayaa saabeen oo waxay yidhahdeen inay soo diyaar gooriyeen rasuul allow ee waxa weeye dagaalkaas ma geli karno marka hadda dagaalkii bedel wuxuu ahay sanadkii labaad oo hijrada ayuu ahay waxaa la sheegaa inuu ahay labaatan iyo todobada bisha ramadaan inuu ahay ayaa la sheegaa marka arrintaas waxay ugu baaliyey marka nabiga calayhi salaatusalaam isaguna asxaabtiisa mushaawarada la qaadanayay waxay joogeenaa layidhi markii ay quraysh yimaadeen dhowr waxay joogeen asxaabtu meesha la layidhaha waadi dakhaan weye waadi oo markaasi meel safro layidhaahdo u dhow ayuu maaragtay maaragtaya ahay markii lala sheegaayo asxaabta abuubakar sidiiq iyo cumara istaagaa layidhi hadal fiican bay sheegeen baa layidhi oo inay rasuulka calayhi salaatusalaam dagaalkaasi ku garab taagan yihiin arrintaana waxaa wey ay ku garab siinayaan ayay sheegeen baa layidhi waxaa istaagaadayay sacaadiga layidha sacad ibnu cibaadata markaasuu waxau dhahay amarkaaga u fiirsa rasuul allow wixii markaasi adigu uu kula yahana fuli ayuu dhahay fa wallaahi low sirta ilaa cadanow dhahay cadan haddaad u socotane maa takhallafa canka rajulu min alansaari nin ansaar kamiduu kaa hari maayo waxaa istaaga haddana saxaabiga la yidhaha miqdaad ibnu camar oo isaguna wuxuu dhahay wuxuu ilaahay ku fara sugiyow dhaha rasuul allow anugu micigaaga ayaa nahay meel allaala meeshaad jeceshahay ayaana kuu raacaaya mana kuu dhahaayou dhahay amase kuu dhihi mayno raggeenaanu sidii reer bani israa'iil nabiyulaahi muuse ay dhaheen idhab anta wa rabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaacidiin adiga iyo rabbigaagu taga muusow dagaalama meeshaana idin fadhinayna walaakiin waxaanu leenahay idow anta wa rabbuka faqaatilaa inaa macakumaa muqaatiluun adiga iyo rabbigaagu taga dagaalama annaguna waa idinla jiraynaa rasuulku calayhi salaatusalaam markuu erayadaasi wanaagsan uu ka maqlay asxaabtiisa ayuu roosha ka qoslaa layidhi markaasuu wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatusalaam ayuhannaasu ashiiruu calaya dad yahabow ii isaara isagoo markaasi ansaar doonaayo markaasaa waxaa ishaagay sacad ibnu caad ayaa ishaagay markaasuu waxay dhahay kaanaka turiidunaa yaa rasuulallah rasuul allah waxay ka dhigan tahay miya adigu annagana doonaayo markaasuu nabigu ajalow dhahay haah markaasuu waxay dhahay annagu waanu ku rumaynay inaa qad aamanaa bika wa sadaqnaaka annagu waanu ku rumaynay waana kuu rumaynay waxaad la timiday waxaana ka markhaati nahay waxa aad la timiday inuu xaq yahay ee sidii ilaahi rasuulkiisa ma aragta waxaad doonaysa fa innaa laa nakahu makaanayna annagu in markaasi waxa weeye adowgeenna aanu la kulanno ma kahanayno ayuu dhahay wa inaa la sabrun cinda alxarbi sidqun cinda alliqaa waxau dhahay annagu waanu sabraynaa xarbadu markay timaado waanu sabraynaa adowga la kulankiisana run baan sheegaynaa ilaahayna wuxuu mudan yahay walacallalaha yudiika minaa weeye maa taquru eh, bihi caynuk ilaahay subxaana wa tacaalaana wuu mudan yahay inuu naga khaasa siiyo waxayna aaway ku qawisadaan fakir binaa calaa barakati illaah ilaahay barakadiisina ugula socow dhah markaasuna waxau dhahay siiruu calaa barakati illaahi ow dhah barakada ilaahay ku socda bisaaraystana ayuu dhahay asxaabay fa in allaaha wacadanii ixda daa'ifatayni waxau ii yabohay labada firqa midoob ayuu ii yabohay wallaahi ou dhahay nabigo lakaanii anduru ilaa masaarici lqowmi ilaahaan ku dhaartaye waa anigoo u jeedow dhah waanu u jeeda rasuulku nimankan gaalada ah nin walba meesha lagu magdaayo oo markii la dilo dhabarkiisaa dhigaayo waa aniga u jeegoodha rasuulka calayhi salaatusalaam oo rasuulka calayhi salaatusalaam ilaahay ayaa arrintaa tusiyey waxaa laga wariyey saxaabiga leer ibnu cabaas waxaa ii sheekeeye u dhahay sayidinaa cumar bin binulkhadaab maalintii maaragtay beger markii ay dhacaysay ah, rasuulka calayhi salaatusalaam inuu fiigew dhahay mushrikiinta ayagoo kun gaaraaya asxaabtiisuna waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban toban iyo saddexaa la yidhaahdaa rasuulka calayhi salaatusalaam qiblada ayuu qaadilay markaasuu gamcihiisa kor u taagay kolkaasuu rabbigiisa ku qayriyey isagoo dhahaya allaahumma anjizlii maa wacadtanii ilaah waxaad ii yaboohday ii fuli aatinii maa wacadtanii ilaah waxaad ii yaboohda isii allaahumma in tuhlif haadihi alcisaaba min ahlilislaami laa tucbadu fi lardi waxau dhahay ilaahayow haddaad halaagta jamaacadan yar oo ahlulislaamkaa arladan cidina kugu aabudi mayso marka nabigu ka majiini rabbigiisu inuu ku qaylinaayo asagoo jamciisa kor u taaga ilaa markaasi garbasaartiisu labadiisa garab ay ka dhacdo sayidinaa abubakar ayaa u yimid oo gadaal nuga yimiday ayaa garbasaarta soo qabtay oo nabiga calayhi salaatsalaam garbaha u saaray markaas ayuu gadaal ayuu ka sugiyey kolkaasuu waxau dhahay abubakar yaa nebiyallaahi kafaaka munaasabatuka rabbak nabiga ilaahay waxaa kugu filan su-aasha rabbigaaga aad ay su'aalatay ilaahayna waa kuu jidayaa waxau kuu yabahayow dhah sidaas ayaa abubakar sidiiq ayuu maaragtay u dhiigi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam in alla uu wax ka aqbalaayane sidaas ayuu ugu sheegay marka waxaa weeye qaswadii beder sidaas ayuu ku bilaabatay markii ay bilaabateen ilaahay guusha wuxuu siiyey muslimiinta ayaa ilaahay guusha siiyey oo waxaa weeye gaalada halkaas jabka uu xumaay oo adduunyada taariikhda ugu horreeyey taariikhdana weligeed aan ka gelin ayaa ku dhacay oo raggii hogaamiyaashooda ahay sanaadiidda quraysh oo dhan oo ninka abijahal dagaalka hogaaminaayo halkaas ayuu ku dhintay oo nabiga calayhi salaatusalaam ayaa gacantiisa ku dilaa la yidhaahdaa qaswadaasna waxaanu kusoo marnay isoo intaas kashiida bayaansan suurati aali cimraan ayaynu ku marnay waxaa weeye toddobaatan ayaa looga dilay quraysh toddobaatanna waa looga kafaashay meeshaas ayaanu guushii waxay ku raacday rasuulka calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisa oo aad iyo aad u yar laakiin waxaa weeye ilaahay uu garab siiyey sidii marka nabiga calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisa ay guusha ku gaadheen arrimahaasaa ilaahay nooga warramaya aayadaha kan soo socda marka hadda waxaa laga warramay sidii dagaalka marka hore loo kahanaaye iyo macnaha markii la guulaystay qaniimadanna markii la kahday raggii dhallinyarada inay isku koobaan ay jeclaadeen ayaguna waxaa ilaahay ka dhigayaa sida dagaalka loo kahanayey gelidiisina khayr u noqota ayaa qaniimada qaybsigeedana iyaga saaseedu yahay marka xaaladan waxay lamid tahay ba ilaahay sidii rabbigaada uu kuu soo bixiyey oo iyagoo markaasi waxaa weeye dagaalka ay kahanayaan aad dagaalka u gasay weeye taas khayray dhahda taanna khayr weeye walxaal ina fariiqan fariiqow dhah ilaahi subxaana watacaala oo min almu'miniina mu'miniinta kamida la kaarihuuna ay kahanayaan xuruufkaas ay kaanayaan xuruufka hadda midkii marka madiine laga soo baxayo maahan maadaamay isku xiran yihiin ayaa waxaa laga dhigayaa xuruufkee dhammaa laisixinaya laakiin markii dagaalka la yimid weeye oo meeshaa la yidhaha waadidakraa la joogay oo nabiga asxaabtii la sheegaayey yujaadiluunaka way kula doodaayaan owdha ilaahay filxaqi xaqa ayay kula doodaayaan yujaajiluunaka way kula doodaayaan owdha ilaahay filxaqi xaq ayay kula doodaayaan hadda mujaaladayanaanu mid oo baadila maahan ee waxaa la leeyahay asxaabtu sida markaasi xaqu uu yahay oo waxa weeye ayay ka qarsoon ayay kula doodaayaan ragga markaasi dagaal uma soo diyaargaroohin yidhaahdeena xoogaa arrintii ay ku cuslaatay ayuudha ilaahay yujaajiluunaka way kula doodaayaan maxaa yeele waxay yidhahdeen lam nastacid lilqitaalay yidhaahdeen markaasuuda ilaahay yujaajiluunaka way kula doodaayaan filxaqi xaqa ay kula dooda xaqa dagaalkaa laga wadaa bacdamaa inta kadibowd ilaahay tabayana xaqa uu caddaaday kaanamaa waaba ayagoo ayuu dha ilaahay yusaaquuna loo kaxaynaayo ilal meyti meyd loo kaxaynaayo walxaalhum ayaguna yanduruuna kuwa fiirinay yihiin oo dagaalkaa marka galal leeyahay waxay ka dhigan tahay ayagoo mowd loo kaxaynaayo kaanahu misla man yusaaqu ila alqabli wey waxay ka dhigan tahay qof loo kaxaynaayo meel dilayo wey asaguna indihiisa uu ku fiirinaayo maxaa yeele dagaalka laftirkiisu waa sabaabumeyd wey wal haalum ayaguna yanduruuna ay fiirinayaanay cayaannu nu arkaayaan weye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wadkur xushaydka maxamedka ahow id waqti yacidukumullaahu alla uu idin yaboohay ixda daa'ifatayni labada firqa midood idin yaboohay ciirta ama nafiirka weeye waa sida hadda aanu kusoo sheegayna siirada wadkur xusaydhay ilaahay subxaana wa tacaala id waqti yacidukumullaahu alla idin yaboohaayey ixda daa'ifatayni labada firqa midood igu yabuhay labada firqa waxaa weeye ciidka oo abuu sufyaan safarkii wadayo oo markaa ereyga abasa masiirkan ooyeynahakan oo abuujahli jaaminayo dagaalka isoo diyaargaryahay annahaa taasu lakum idinka inay idiin ahaanayso ixda daa'ifatayni idiin yabuhay labada firqa midooda annahaa ixda daa'ifataynkaasu lakum idinka inay idiin sumaanayso watawaduuna idinkuna aad jecleedeen ow dhawaahey ana kayradaati shawkati hooyada midda u saaxiibka keyrkeeda takuunu lakum inay idin ahaato watawadiina idinkuna aad jeclaanadoodha ilaahay oo jeclaanayseen turiiduuna weeye ana kayra daati shawkati quwada u saaxiibka keyrkeeda midaan xooga lahayn weeye waa ciirtee takuunu lakum inay idiin ahaato maxaa yeele cadadkeeduna waa yaray haddana waxaa weeye diyaar garowna ma aysan lahaynin haddana waxaa weeye xoolay wateen kuwaas ayaad maaragtay oo jeclaadeen wayuriidullahu allana wuxuu doonayo dha an yuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo bikelimaatii kelimaadkiisa saadiqada uu ku sugo wayuriidullaahu allana wuxuu doonayo dha ilaahay an yuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo yubirahu weye bikelimaatii kelimaadkiisa waxaa laga wadaa kelimaadka ilaahay oo saadiqada weye saadiqada ilaahay hore wuxuu u xugmiyey inuu islaamku ou daahiro oo kor noqdo oo waxa weeye dagaalka nasiirka lala dagaalamo ciidankan badan islaamkuna saas uu ku hormay uu ku sharafiyo oo wayardaca uu gooyo daabiral-kaafiriina gaalada dabadooda ilaahay uu gooyo wayardaca alla uu gooyo daabiral-kaafiriina kaafiriinta dabadooda ilaahay uu gooyo oo cirib gooyo ilaahay aakhirahu bilishtisaali weeye marka meesha waxaa ku jirta fa amarakum biqitaali nasiir weeye markaas waa ilaahay waxaa idin amra muuminiinow celweynaha inaad la dagaalantiin waxaana laydiin amray liyuxaqa alxaqa xaqa ilaahay subxaana watacaala inuu tago oo wayajalal baadila baadilka uu buhiyo liyuxiqa alxaqadaa shaygaas muqadarka ayaa laamtaanu ku tacalluqaysaa liyuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo oo wayajalal baadila baadilka uu buhiyo kala weeye kufriga weeye maxaa yeele kufrigi halkaas ayuu ku jabay walow kariha almushrimuuna kuwa muslimiinta haba kahdaanood ilaahay mushrikiinta haba kahdaano ee kahashadooda loo aadan yeeli maayo wadkur xusayba haddana ilaahi subxaanau watacaala saydka maxamedka ahow id wakti tastakiisuuna aad ka gargaar dalbayseen rabbakum rabbigiinna fastajaaba lakum bidin alla idinku ajiibay anii biannii anigu mumiddukum maxaa idinkuu kaalmaynayaa bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'ika ka mida ah, murdisiina oo iskansilaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ilaahi subxaanau watacaala uu baryaayey ayaa markaasaa waxaa weeye loogugu bishaareeyey in malaa'igu ay la dagaalgelayso taasaa ilaahay ka warramayaa oo dagaalkii beder malaa'ig ayaa ka dagaalantay yadkur xusawdha ilaahay saydka maxamedka aho id waqti aad ka gargaar dalbayseen rabbakum rabbigiina tadlubuuna minhu lqaws qays ilaahay aad weydiisanayseen in laydinkaga gargaaro cadowga kan fastajaaba lakum dabeedna alla idin ajiibay maxaa yeele waktigaasoo kale waktiga ducada mustajaabada ay tahay weye cinda iltixaami xarbi weye dagaalka markii laisgelaayo ducada musajaayo weye oo ilaah idinku ajiiba amnii biamnii anigu yumiddukum idinku ziyaadinayaa oo idinku kaalmaynayaa bialfin kun oo meel malaa'ikatu malaa'igta ka mida murdisiina waa isgenjilaayo mutataabiciina weye oo waxaa weeye israacraasan weye marka hore waxaa loo yabuuhay kunaa loo yabuuhay kabacdina waxay noqotay saddex kunay noqotay kabacdina waxay noqotay shan kun sida suurata aali cimraan weye marka ayagaa saasaa suga daba joogay suurata aali cimraan hanta ku soo sheegnay wamaa jacalahu llaahu alla kama uusan yeelin buu dha ilaahay imdaadkaas ilaa bushraa bishaare mooyaane wamaa jacalahu llaahu alla kama uusan yeelin buu dha ilaahay waxaa la sheegay bialfin min almalaa'ikati aa dawaahir ku laabano waxaa la yeeli waa la yidhi shay jibriil ayaa waxa uu lasoo soo degaa layidhi shan boqol markaas ayuu waxaa weeye ciidanka miligtiisa ayuu kala dagaalamay meeshaasna waxaa joogaa layidhi miligta ciidanka abubakar minkaaiilaha isagana shan boqol la soo degaa layidhi markaasuu ka dagaalamay yasaaruljeysh waxaana jooga halkaas sayidina cali ibnu abi daalib marka malaa'igtaas kuma sugnaanin baa layidhi inay waqca kale ay ka dagaalantaa layidhi ilaa beder maahee marka warqooyin jirtalaa layidhi malaa'igtu way soo degi la yidhi laakiin waxay soo degi jirtay cadadka muslimiinta inay badiyaan laakiin inay dagaalameen ma soo aroerin la yidhi laakiin tan sariix bay ku tahay meel kastase waxa weeye oo dadka muslimiinta ah xaqa igu diriraan malaa'igtu waa imaanaysaa marka ilaahay nuur imdaadkaas alla kamay ka yeelin ilaa busra bishaaro mooyaane iyo walitadma'ina bihi inay ku xasuuso quluubukum laakiinu wama nasru nasrigu ma ahaanin ilaa min cindilaahi way agtiisa mooye in allaha allana casiizun alii qaali weeye xakiimun alii falkeedu weeye casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismillaahi raxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo saddexaad oo suurat alanfaal ka mid a ah. ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay qasiiri weyneeday oo nasriga lahaaday oo ilaahay rasuulkiisa iyo asxaabtiisa uu gargaaray taariikh weyne islaamka u gashay oo qaswatu beer ahaaday ayaa ilaahay nooga soo waramay sida ay wax u dhaceen isagoo rasuulkiisa la khidhaabaayo markay ilaahay wuxuuna sheegay casarkeena adihii u dambeeyey waxaad xusuusataa saydka maxamedka ahow markii aad ka gargaar weydiinayseen rabbigiinna allana uu idinku ajiibay waxaan idinku siyaadinayaa kun malaa'igta ka mida ah. ilaa markii ugu dambaysana shan kun la gaadhsiiyey oo mutataabiciina ilaahay uu soo yidhi subxaana wa haddana alla wuxuu dhahay wamaa jacalahu llaahu ilaahay ilbaadkaasuma uusan yeelin ziyaadadaas oo malaa'igta laydinku siyaadinaayo ilaa bushraa bishaaro mooyaane waayahay bishaaro muuminiinta loo bishaaraynaayo maxaa yeele markay ogaadaan manaa-igu garabkooda inay dagaalamayso geesinimo ayay helayaan markaasay saasay waxaaweeye dagaalka ku dhiihanayaan oo niyadooda ay ku adkaanaysaa iyo walatadma inna inay ku xasishowna ilaahay bihim daadkaas quluubukum laakiin qalbigana waa uu degayaa wama nasru nasrigusa ma ahanowdha ilaahay ilaa min cindi illahi la agtiisa mooye oo nasriga malaa'ika joogto way ka joogin ilaahay agtiisau ka yimaadaa nasri ilaahay xaggiisau ka yimaadaa in allaha allana casiizun allee qaaliba weye xakiimun allee falkiina waxau sancaynaayo shay walba ilaahay maxalkiisa ii dejinaya aayaddan marka hadda meesha aynu ka gelayno dagaalkii beder markii la gelaayey qabla intaan dagaalku bilaabanin arrin asxaabta ku dhacday oo haddana waxaa weeye nasriga calaamo u ahooday ayaa ilaahay subxaana wa halkaa noogaga warramaya ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala weydku xeshowdha ilaahay id wafi yugashiikum alla idinku daboolaayey annucaasa laymooshada oo idinku daboolaayey id wafi yugashiikum oo alla idinku daboolaayey annucaasa gamaanyada amanatan amni daraadii showdha ilaahay oo minhu min allah ilah xaggiisa ka ahaaday amase id wafi yakshaakum oo idin daboolaayey annucaasa faacilka laga dhago gamaanyada idin daboolaysay oo nucaas laydin daboolaayey ammanatan amnan mima xasala lakum min alkhawf wey ayi oo markaasi idinkaga idinkaga aamin noqonaayo oo idinka baabi'inaayo wixii idinkaga xasilay cabsidii maaragtaya ammanatan oo ilaahay amni daraaddiis amnan mima xasala lakum min alkhawf weeye oo minhu min allaahi ilay xagiisa ka ahaaday oo wayunazilu alla uu dejinayo calaykum korkiina min asamaa'i samada xageeda ma ah madar idinkaga soo dejinaayo liyudahirakum bihi alla inuu idinku dahiro maacaas idinku dahiro oo xadadka iyo janaabaadka oo idinkaga dahiro oo wayudiba cankum alla xaggiina iga fejiyo rija shaydaani shaydaanku waswaajkiisa idinkaga tejiyo iyo walyarbida alla inuu xirow xabiso calaa quluubikum laakiina yaqiin iyo sabar uu ku xabiso iyo wayusabika alla inuu ku sugo bihi ayuuna ilaahay madarkaas al aqdaamu gumadaha uu ku sugo hadda ilaahay subxaana watacaala dagaalka bedel intaana la gelin waxyaabihii dhacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaah nooga warramayaa asxaabta wixii markaasi ay heleen oo markaasi nasri ahay waxay dhahay saxaabiga la yidhaahdo cabdulaahi ibni mascuud gamaanyo haddaad aragto adoo dagaal ku jira waxay sheegaysaa amni ay sheegaysaa weeye salaada haddii qofku ku dhex gamaayoodane waayo iyo shaydaan ayuu xaggiisa ka timida weeye laakiin dagaalka dhexdiisa waxaa weeye amniyay sheegaysaa waxaa la sheegay marka asxaabta markay naftooda ay u cabsadeen baa layidhi oy ka baqeenaa layidhi firabadnida adowgooday uu sila badan yahay iyo diyaargarowga ay dirogaydeen muslimiinta ay yar tahay haddana waxaa weeye oon oo shadiida ay oomeen ayaa ilaahay wuxuu ku ridaa layidhi noom oo ku ridaa lahurdo ilaa markaasi hudada raaxa ay ku helaan oonku uu ka guulo maxaa yeele qofku asoo ooman hadduu hurdo waxaa weeye oonku waa ka tagaa sida badan isla markaasna ay u makansadaan adowgeeda inay la dagaalamaan weeye marka noomkaasu wuxuu ahay nicmo ayuu ahay baaley maxaa yeele noom oo khafiifa ayuu ahay baaley oo haddii lacalla iyadoo saas uu gamaadyoonaayo adowga hadduu soo qasbi lahayo xataa waxa weye way diyaargaroobi kareen waana isu celinaayeen ee hadda ma markaas ay ku qarqoomeen maahan weyne arrintaasaa marka ilaahi subxaana watacaala inuu waramayaa warramayaa waxa ay ku dhacday meesha haddana ay joogeen asxaabta waxaa la sheegay meel bacaadaday aheed baa layidhi bacaad bay aheed baa oo in lagu socdo markaas ay dhibtahay bacaadku wax walba waa dhagaa oo aad iyo aad u jiracsanayd baa marka dacaadkii haddana waxaa weeye ay ooman yihiin laganaan soco karin xoogaa markaasi haway cabsiyaa ah ku timi baalayey inuu adowga u yimaado xaaladaas markaasaa gamaanyo ilaah ku layidhi markay gamaanyoodeen ayay ixtiraameen baa layidhi oo dad baa maarkaa isku jimi baa layidhi mucdamkoodu wax ilaahay wata weeye marka waxaa baraadaa layidhi inay u baahdaan biyo ay u baahdaan markay biyo u baahdeen ayaa shaydaanku haddana wuxuu ku waswaasiyey waxyaabo badan uu ku waswaasiyey kayska shaydaanka ayaa ilaahay celiyey oo ilaahay ma wuu soo dejiyaa layidhi markaasay haweegiina ay ku dhahaaro qaateen qarbadahoodii ama sibsaaradoodina way ka buuxsiyeen baa layidhi ba'aadkina waxaa weeye waa xasilay baa layidhi inaa socodka u ka sallaado maxaa le shaydaankaa wuxuu ku waswaasiyey haddaad ahlulxaq aad tihiin meeshaan qafrada ah oo dhibka badanne oo oonka iyo mashaakilka idinku haysa ma joogi lahayna kufaartuna waxaa weeye aabaarta ee gabar ay iska kor fadhiyaan oo jiihada iska cadayaan haddaad calal xaqaatiin waxyaaba noocaas maxaa yeel shaydaanku waxyaaba imtixaana markay kugu yimaadaan asagana waa ka faa'iidaysanayaoo waawaye hore ayuu kuu sii wadayaa marka kiiyaa ilaahi subxaana watacaala ka baabiyey taasaa marka rasuulka calayhi salaatusalaam looga warramaya wuu ku subxaana watacaala id waktigii rashiiku min alla idinku daboolaayo dalmooshada ama gamaanyada amase yakshaa kuma nucaasu nucaas idin daboolaayey amanatan amni daraaddiisow ilaahay oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday wayunazila adagoo inzila alla uu ku dejinaayo calaykum korkiina min asamaa'i samada xaggeeda maa'an madar liyudahirakum bihi alla inuu idinku dhahiro oo markaasi xajas iyo janaabada aad kaga dhahirtaan oo aad cabtiin weeye wayudhiba alla uu ka fejiyo cankum xaggiinahu risa shaydaani shaydaanku waswaaskiisa maxaa shaydaankana waxau dhahay low kuntum cala alxaq haddaad xaq ku tahay naalaheedayna maa kuntum damcaaye ma daacma oo naalahayna xadas ma qabi lahayna walmusrikuuna cala almaa mushrikiintuna biyo iska kor jiidaan iyo waryarbida alla inay xirooda ilaahay calaa quluubikum laatiina yaqin iyo sawar ilaahay uu ku xiro iyo wayusabbitku biil aqdaama gumadaha ilaahay inuu ku sugo oo agtiina waxaweeye ducaadka ay markaasi waxaweye kor mari karto bilinbacaadka roob hadduu ku doo qoyo waa la kormari karaa haddana ilaahay murweed ku xusaydka maxamedka ahow id waati yuuxii rabbuka rabbigaagu uu wax yeenaayey ilalmalaa'ikati malaa'igta malaa'igta oo lagu siyaaya muuminiintoo beber ka dagaalamay ayaga laftirkooda dagaalka ilaah yaa baray maxaa yeele markaas ka hor dagaal ma aysan aqoonin dagaal baa lagu tarbiyeeyey inay markaasi muuminiinta garab siiyaan ooy cadowga markaasi wax ka jebiyaan taasaa hadda ilaahay nooga warramaya isagoo rasuulkiisa kula khidaabayo wadir rasuul ilaahi sayidka maxamedka ahow id waasi yuuxii rabbuka rabbigaagu u waxyooda ilal malaa'ikati malaa'igta aladiina amada bihim lmuslimiin muslimiinta way ku jihaadiyey muxuu waxyeedhay anii biannii anugu macaasi micigiin ayaan ah malaa'igay aniga ayaa idinla jira bilcawni wa nasri weeye fasabbit kuu suga aladiina kuwa aamanuu rumeeyey dadka mu'miniintaa sugoo caano iyo markaasi tabshiir ood u bisaayaysaan weeye fasabbikuu suga aladiina kuwa aaminuu rumeeyey shawquu waan hulayaa fii quluubi ladiina kuwa laabtooda kafaruu kufriyey arucba argagax ayaan ku hulayaa shawquu waan hulayaa howdha ilaahay malaa'igtaa loo sheegayaa fii quluubi aladiina kuwa laabtooda kafaruu kufriyey arrucba argagax ayaan ku hulayaa hoos ku dhacaaya fadribuu garaacaw dha ilaahay fawqa alacnaaqe luqmaha korkooda ka garaaca u dhahay madxaha ayaa loola jeedaa luqunta wixii ka sarreeya waa madax fadribuu ka garaaca u dhah ilaahay fowqa alacnaaqi luqmaha korkooda wadribuu ka garaaca minhum kufaarta kulla banaanin xubin la arkay kulligeed ka garaaca wadribuu ka garaaca minhum ayaga xaggooda kulla banaanin xubin la arkay kulligeeda ka garaaca waxaa laga wadaa atraafan iyo dayni rijooyey jamcaha atraaftooda iyo lugaha atraaftooda dharsahooda ka garaaca leyii marka waxaa la sheegaa layidhi fa kaana rajulu yaktibu darba raqaba fi lkaafiri ninka muuminkaa ah wuxuu suu qasdaayay inuu gaalka qoorta uu ka garaaco fayasqudu qabla an yasila ileyhi bisayfi gaalkiiba wuxuu arkaaye iska dhacaaya asagoo ninkaana seefta yidhi ku dhufan rasuulkeennana calayhi salaatu wasalaam maalintaas wuxuu qaataa layidhi cantoob oo cara ayuu qaataa layidhi markaasuu nabi wuxuu ku akriyaa la sheegay yaatiin ilaa saafinaam hum laa yusiruun kolkaas ayuu ku kordhiye baa layidhi marka waxaa lii mushrik kasta oo waxaa layidhi meeshaa shiiga ma jiraa layidhi ilaa waxaweye innahay ka gashaa layidhi markaasay saas ku jabeenaa layidhi markuu nabigu calayhi salaatusalaam uu ka soo baxayey madiine maka uu ka soo baxay madiine soo aadaan maa doontaa sidaas oo ayuu nabigu qabladaas yaasiinka ilaah ku ahriy ilaa jiddan ayuu ku hurdiyey markaasi waxaa weeye ay wada hurdoon waa safutay doonaa mar low taasida marka malaa'igta sidaas waa lagu tacliimiyey ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala daalika kaasoo ilaahay cadaabkaas ku dhacay kufaarta daalika kaasoo dha ilaahay biannahum bisaabi annahum asaabka ay ku ahaata ayagu shaaqullaha alla ay khilaafeen wa rasuulkiisuna ay khilaafeen gaalada waxaa cadaabka anugu dhacay dha ilaahay biannahum bisaabi annahum ayagu shaaqillaha alla ay khilaafeen wa rasuulahu rasuulkiisana ay khilaafeen waman yusaaqiqillaah alla ruuxa khilaafa iyo wa rasuulahu rasuulkiisa fa in allaha ilaahay shadiidul ciqaabi ciqaabkiisa aluhu daran hayeeye waman yushaaqiqillaah alla ruuxa khilaafowdha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisawdha ilaahay fa in allaha ilaahay shadiidul ciqaabi ciqaabkiisa aluhu daran hayeeye oo kaasuu ciqaabo daalikum kiinaa soo dhowlaahay oo cadaabka hadda waxaa weeye khidaab kufaarta lagu jawaynaayo daalikum kiinaa soo cadaabka ow dhowlaahay fadiiquuhu dhedhemiya ayuha alkufaaru fi dunya weye gaalay waxaa weeye cadaabkaasi dunyada ku dhedhemiya wa anna lilkaafiriina kaafiriintana waxaa u sugnaaday aakhiro cadaaba naari naarta cadaabkeeda ayaa u sugnaaday oo hadda waxaa weeye cadaabkaani waa cadaabu dunya adduunyada cadaabkaas ku dhedhemiya waana lilkaafiriina kaafiriintana waxaa u sugnaaday aakhiro cadaaba naari naarta cadaabkeedaa u sugnaaday oo cadaabunaarne wala cadaabuulaakhirati ashaddu waabqaa weye cadaabuulaakhirana midkaan adduunyada waa ka daran oo kaasna way mujidaya hal leeyi yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeen oo ilaahay idaa waktigii laqiitum aad la kulantaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey zaxfan ayagoo garguuranaayo falaa tuwalliiha u jeedina hum ayaga alabbaara dabada ha u jeedina ilaahay subxaana watacaala aayaddaana wuxuu kula khidaabayaa qof kasta oo mu'mina oo dagaal xaadira waxa laga doonayo yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeyna ayuh ilaahay idaa waktigii laqiitum aad la kulantaan dha ilaahay aladiina kuwa kafaruu kufriyey jaxsan ayaga oo garguuranaayo jaxsan waxaa laga wadaa mujtamiciina weye ayagoo kulansan kaanahum likasratihim yasxafuuna weye jaxsiga waxaa la yidhaha canuda yaree markaasi markaasuu jirinayo inuu garguurto dabada markuu ku socdo ayaa la yidhaah marka siday u tala badan yihiina waxaa laga dhigaya wax garguuranaayo maxaa yeele wuxuu markay kala bataan socodkooda markay socdaan hataa la fahmi maayo falaa ha u jeedinaw ilaahay al adbaara dabada ha u jeedina ha ka cararinaw dha ilaahi subxaanau watacaala idinkoo tagteen marka gaalada laga cararo waxay kamid mid tahay kabaa'irta waaweyn oo sabcu muubiqaadkay kamid tahay yatawalli iyo masaxi waati ay kamid aheed waxaa kale yaalayihi sia noo imaan doonta haddaysa markaasi noogaga badnayn aa la layidhi qofka waxa weeye haddaysan ugaga badnayn alcaaskiisa ugaga badnayn oo waxa weeye ninka muuminka ahu laba kaafirin ou ka cararo xaaraan weeye saddex hadday gaaraan inuu ka cararo u banaan tahay laakiin inuu la dagaalamana uga khayr badan inuu la dagaalama u khayr badan waman yuwallihim oodha ilaahay ruuxu maaragtay waman yuwallihim fiihi ka joogteeda ilaahay yoomaidin maalintaas waman yuwallin buu ijeediye aan dhelaha waman yuwallin buu ijeediye yoomaidin maalintaas duburahu duburkiisa ijeediye oo waxa weeye cadowa ka carara waman yuwallin ruuxu ijeediyeyba ilaahay yoomaidin maalintaas duburahu dabadiisa u ijeediye ilaa mutaxarifan midba qabeenlaynaaya xaal uu yahay mooyaane liqitaalin dagaal oo amase mutaxayizan mid udbumaayo xaal uu yahay mooyaane ilaa fiatan firqo faqad xaqeeqee ba'a waa la noqday kaasi biqalladin caro ayuu la noqday oo min allah ilah xaggiisa ka aatay wama'waahu hawafkiisuna jahannamu jahannamo weeye wabi'sa waxaana baas loo dhilaahay almasiiru meel la ahaado ayaa baasle jahannamo ayaa baasle ilahi wuxuu yihi subxaana wa alla wuxuu yihi subxaana wa waman yuwalli wuxuu jeegeyba ilaahay yooma idin maalintaas biyuuhay duburkiisa u jeedoodha ilaahay ilaa mutaxarifan owdha ilaahay mid baqabeenlayhayo inuu yaha mooye waxaa laga wadaa manca mid mid garab la baxaayo liqitaalin dagaal masalanba waxa weeye been yiriiba alfarata waa inuu tufiyaa gaalada sida wax ka cararaayo markaas ma wuxuu ka wadaa midki xiilo ka wadaa oo waxaa weeye xiilo dagaal ayuu dagaal ugu baxayaa isla markaasna wuxuu doonayaa inuu markaas tijoo rogaal celiyo laakiin waxa weeye xiilo dagaal ayuu markaasi u buranayaa hadda xiilo dagaala loo gurtay oo jabana lama rabo saasoo saasuu yidhaahdi ilaa mutaxarifan mid u baqabeenleeha inuu yahay mooyaane liqitaalin dagaalow dha ilaahay ow amase mutaxayizan mid udumaayo inuu yahay mooyaane ilaa si aasin shooqo jamaaco kale mid xoojinaayo oo muslimiinta ka mid oo masalanba waxau arkaa saf kalentooyo xoog yar kolkaa safkaasuu xoojinaya labadaas qofkaan lahayn gaaladana dabada u jeedeen ilaahay faqad xaqeeqee baa'a waa la noqda kaasi biqaladin cara ayuu la noqday oo minallah ilah xaggiisa ka ahaatay cara ilaahay buu la noqday kaas wama'waa hooskiisuna jahannamu jahannamo weeye wabiisa waxaa baas leh almasiiru meel ahaado jahanamo ayaa baas leh marka hadda waxaa weeye arrintaanu yaadaa makhsuusun bimaa idaa lam yasjil kufaara cala lictiyaa layidhi waayo arrintaanu khaas ku tahay ka aruusoo sheegnay kufaartu haddaysan ka siyaadsanaynin lamuulaad aysan ka siyaadsanin laakiin lamuulaad hadday ka siyaado waa laga baqan karaa markaas waa noo imaan doontaa marka ilaahay subxaana watacaala taas ayuu ka warramay in markaasi waxaa weeye gaalada dagaalkeeda aan laga cararin oo sidaas waxaa weeye layskagaga ilaaliyo marka hadda arrintan waxay keenaysaa arrin ilaahay inuu la noqduu dhah qofkaay jahannamana way hooskiis haddii qofku uu bannaysto inuu ku gaaloobayo ayaa meesha ka cad marka hadda waxaa weeye casharkeenu intaas inuu sheegayahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmatu